إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم بما تعملون بصير alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wa slama tasliima kasiira mowduuca muxaadaradu waxa weeyaan alilxaad khataruhu wa ibطaalu shubahi اlmulxidiin mowduuca muxaadaradu wuxuu ku saabsan yahay ilxaadka iyo khatartiisa iyo burinta la burinaayo dadyowga alla ah shubhooyinka ay sheegaan la burinayo ilxaad horta maxaa la yidhaahdaa ilxaadku waa maaddo qur'aanka ku timi oo allah wuxuu yidhi wadaruu aladiina yulxiduuna fii asmaa'ih ina aladiina yulxiduuna fii aayaatina laa yakhfawna calayna marka asalka ilxaadku waa maxay waa iilin waa leexin macnaha halkaa looga jeeday macno ka khaasan baa hadda markaa muxaadarada looga jeedaa oo casrigan sida ilxaad loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa ruuxa alla koodka ah oo jiritaanka ilaahayba aan qirsanayn ee dafiraya ama jiritaanka ilaahay ka shakinaya oo ma odhanayo ma jiro laakiin waa ka shakisan yahay waa nooc labaad ama waa qirsan yahay ilaahay inuu jiro khalqiga abuuray ha yeeshee waxay leeyihiin markuu abuuray dabadeed faruhu ka qaaday oo khalqiga ma xaalayn mana ilaalinayo yacnii maamulkiisa iyo dhammaan faruhu ka qaaday oo intuu abuuru iskaga tegey saddexdaa noocba mulxidiinta waa ka mid nimanka mulxidiinta ah ee allakoodka ahi diimaha waa inkirayaan oo waa diidayaan ama diin islaam ha noqoto ama diimo kaleba ha noqote diimo oo dhan la colba yihiin qaar waxay u taagan tahay cid makhluuqaadkan abuurtayba ma jirto khaaliqaba way inkirayaan oo waa dafirayaan ama waxay leeyihiin isagaaba is abuuray ama wuu iska abuurmay ama weligiiba waa jiray qaarna way ka shakinayaanoo waxay leeyihiin anigu ma kala garanaayo miyuu markaa khaaliqu jiraa mise ma jiro ilaahay ma jiraa mise ma jiro ma kala ogin waa ka shakisnay qolada saddexaad iyagu waxay leeyihiin may waa qirsannahay inuu khaaliqu jiro khalqiga inuu abuurayna waa qirsannahay ha yeeshee markuu abuuray dabadeed dan kama gelin oo ma xaalayn ee faruhu ka qaaday oo waa iskaga tegey saddexda qoloba waa gaalo diinna ma la yaab waxa ah arrinka noocaase gaalnimadaas aadka u daran ah oo diimaha oo dhan wada inkiraya oo wada diidaayo oo wada dafiraya in ubadkii muslimiinta qaar ka midii ay maanta u rixinayaan amaba ay xayaysiinayaan waa shay aad u layaab badan ilxaadku aad wuxuu ugu badnaa maraykanka iyo yurub asbaab baana ka qayb qaadatay sababaha ka qayb qaatay waxaa ka mid ah waddannada diinta laga aaminsanaa waagii hore ee laga rumaysnaa waxay u badnayd kiristaan kiristaankana waxyaalo badan ayay aaminsan yihiin oo aan caqliga waafaqaynin saxna ahayn waayo sidii loogu soo dejiyey nebi ciise calayhi salaatu wasalaam sidii loogu soo rogay kitaabkii injiileed umay daynin kiristaanku ee way beddeleenoo waa taxriifiyeen waxbay ku dareen waxbay ka dhimeen waxyaalo badanoo ay la yimaadeen wax kale iska daaye ictiqaadkii markaa ilaaha khaaliqaa la rumayn lahaa inuu keli yahay ayay xataa ka leexdeen oo ay yidhaahdeen saddex marka la ysu geeyo alab walibn wa ruuxu lqudus ayaa isku ilaaha waxay badankoodu aaminsan yihiin kiristaanka badankoodu saddex la ysu geeyey oo ay mid ku magacaabayaan ab aabbe ku magacaabayaan ay uga jeedaan khaaliqa ilaaha khalqiga abuuray ay uga jeedaan midna ay ku magacaabayaan ibni inan ku magacaabayaan oo ay ciise leeyihiin waa ina ilaahay cindigooday taa kala yimaadeen wax ciise marka ay kala kulmeen ma aha wax diintoodii ku sugnaana ma aha marka aabbe loo geeyey inan loo geeyey ruuxulqudus saddexdaasaa isku ilaaha waana ilaah keli ah waana saddex waana mid qura waa arrin aan caqliga waafaqayno waxyaalaha baatilkee noocaasoo kaleay la yimaadeen waxyaalaha kale la yimaadeen waxaa ka mida inay yidhaahdeen ciise waa ina ilaahay haddana maca daalik waxay leeyihiin waa la dilo yuhuud baa dishay waxaynu garanaynaa caqlan haddaynu nolosha adduunyo ka eegno boqor xoog badan oo dhul xukuma hadduu jiro ciidan badan iyo awood badanna leh inankiisii boqorkaasi dhalay haddii cidi dili lahayd ciddaasina maamulkiisa ay ku hoos jirto hoos imanayso oo intay inankiisii la collowdo dabeedna ay dilaan maxaa u malayn lahaydeen boqorkaasi inuu samayn lahaa boqorkaasi mid markaa ka baqaya ma aha oo islee markaa armay kaa taag roonaadaan armaa boqortooyadu kaa burburtaa armaa dhibaata kaaga timaadaa ee waa boqor ka adag arrinkana in yar inuu ku gebagabeeyo awoodi karaa miyay suuragal tahay boqorkaas inankiisii ay dileen oo ay la colloobeen cid raciyaddiisa ka midoo isaga hoos imanaysaa inuu iska daayo oo aanu markaa wax allo wuxuu markaa yeelaa inaynay dhicin oo waxbaba aanu u geysan ya arrinka noocaasi miyay suuragal tahay bal waxay leeyihin ciisa bnu maryam waa ina ilaahay bay leeyihin ilaahay ubad ma leh qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay waa keli cid ku lamaani ma jirto keligii weeye isagaa keligii baa cibaadada mutaystay keligii baa khalqiga abuuray keligii baa arsaaqaya keligii baa maamulaya khasaa'istiisa isagaa la gaara cidilama wadaagto shariik ma leh isagaa cibaadada iyo ducadaba loola qasdaa oo xaggiisa loola irkadaa oo loola kacaa ubad ma dhalin isagana lama dhalin farac ma leh waalidu ka isiran yahayna ma leh walam yakun lahu kufuwan axad cid u dhigantoo shabbahdaana ma jirto kiristaanku waxay leeyihiin ciise waa ina ilaahay ilaahayna ubad buu leeyahay bay leeyihiin haddana maca dalik waxay leeyihiin yuhuud baa dishay bay leeyihiin ciisa bnu maryam waxaynu ogsoonnahay ciisa bnu maryam inuu dadka dhintay noolayn jiray biidni illaah ku noolayn jiray idanka ilaahay haddana waxay leeyihiin yuhuud baa dishay leeyihin waxyaalo badanoo kale oo markaa caqliga aan gelayn oo sharciga iyo caqliga mid walba ka hor imanaysana kiristaanku waa la yimaadeen cilmigii tajriibiga ahaa ee culumtii markaa ay hadday tahay sayniskii waxyaalahaasna way ka hor yimaadeen oo waagii hore waxa u talin jirtay kaniisaddaa u talin jirtay markii dambe waxay noqotay inay giriifaan oo ay ku kacaan oo ay markaa yidhaahdaan waxa weeye waa in laga xoroobaa kiniisadda kadibna waxaaba dhashay ilxaad baa dhashay laa diin saas aawadeed dadkooda badankooda wax diina ma aaminsana hadday kiristaan tahay iyo hadday diin kale tahayba ilxaadkii markaa aad buu ugu faafay maraykanka iyo yurubba aad buu ugu badan yahay kadib wuxuu markaa u soo faafay beledadii islaamka inay suntoodii ku soo faafiyaan oo afkaartoodii ay shaaciyaan ubadkii muslimiinta dad ka mida ayaa afkaaraha noocaasa qaatay gees kale waxaa ka soo baxay qolo shuuciye la yidhaahdo ayaa waxay ka soo baxeen xagga ruushka iyo jaynaha ayay ka soo baxeen karol markis iyo liilan iyo markaa ayaa soo baxay iyo angeles waxay markaa yidhaahdeen laa ilaaha walxayaatu maadda ilaah ma jiro noloshuna waa maaddi wixii dareemayaasha lagu haleelo bas baa jira wax kasta waxay isweydiinayaan ma aragtay ma maqashay ma dhadhamisay ma taabatay ma urisay haddaan dareemayaasha lagu haleelin waxay leeyihin waxaasi ma jiraan waxaa kutubaha qaarkood ay soo rareen macallin baa wuxuu u soo galay iskuul ibtidaa'i oo bilow ah ayuu fasalka lixaad caruurtii ku jirta u soo galay markaasuu wuxuu yidhi aniga may aragtaan markaasay haa idan ana mawjuud mar haddaa ay aragtaan waan jiraa kursiga ma aragtaan haa kursigu waa jiraa miiska ma aragtaan haa miisku waa jiraa looxan ma aragtaan haa looxu waa jiraa ilaahay ma aragtaan buu yidhi markaase maya idan ilaahay ma jiro macallinkii alla koodka ahaa baasaa yidhi iskuulku waa ibtidaa'iyo waa bilow dadku kala maskax badan arday galaaska fadhiyey ayaa kacay oo maskax badan ardaygu wuxuu yidhi caqliga macallinka ma aragtaan waxay yidhaaheen may idan macallinku caqli ma leh marka waxay yidhahdeen wax walba waa in xawaasta iyo dareemayaasha aanu ku aragnaa dee qaacidada noocaasna waa baail qaacida baatila weeye wax badan oo aan la arkin baa la rumaysan yahay maayadda layrka la arki maayo waana la rumaysanyayo waa la qirsan yahay naftii la arki maayo raadadkeediiyo aasaarteediiyo waxa ka dhalanaya la arkayaa haddana waa la rumaysan yahay inuu qofku ruux leeyahay oo nafi ay ku jirto naftiina xawaasta iyo dareemayaasha mid lagu haleelay maaha aljaadabiya cufisjiidadka waxa la yidhaahdo wax la arkaya maaha raadka ka dhashaa la arkaa iyadii lama arko haddana waa shay la rumaysan yahay inay jirto ashyaa fara badan oo la rumaysan yahay baa jirta oo haddana aan la arkayn xaqiiqana ay tahay inay jiraan xaqiiqana ay tahay inay jiraan waagii hore waxaa jiri jiray koox hindi ah oo la odhan jiray sumaniya oo rumaysnayd cilmi waxaa lagu helaa bes dareemayaasha wixii lagu haleelo waxay la kulmeen ninkii la odhan jiray jahmi bnu safwaan oo nin lunsana ah markaasay waxay ku yidhaahdeen ilaaha aad sheegayso ma aragtay ma urisay ma dhadhamisay ma taabatay wuxuu uhi maya jahmi bnu safwaan wuxuu ahaa nin lumay laakiin wakhtigii salafka noolaa waxay ku yidhahan idan ilaahaad sheegaysaa ma jiro nin lunsan buu ahaayo dee waa shakiyey baa la yidhi oo afartan maalmood baanu tukan kadib wuu fekeray baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi maad istidhaahdid nimanka ruuxdiinna miyaa aragteen miyaa taabateen miyaa dhadhamiseen ama caqligiinna miyaa aragteen miyaa taabateen miyaa dhadhamiseen miyaa uriseen labada mid walba waa loo soo naqliya su'aalihii buu weydiiyey waxay yidhaaheen maya dee idan caqli ma lihidin ama ruux ma lihidin oo naf ma lihidin oo nafi idinkuma sugnaa markuu sidaa ugu jawaabay ayuu salaaddiisii iska bilaabay baa layidhi arrinka ku saabsan in cilmiga iyo aqoonta lagu koobo waxa dareemayaasha lagu haleelo waa arrin qaldan waayo dareemayaashu wax walba kama jawaabi karaan marlabaadka waa xadidan yihiinoo in kooban bay wax ka ogaan karaan mar saddexaadka waaba qaldami karaan iminka ka soo qaad indhaha indhuhu ilaa intee bay wax ka arkayaan meel bannaan ruux hadduu istaago sawxad mucayana ma leh intaa wixii ka dambaysa ma arkayo ama si kale ay ugu muuqanayaan masaafo yaroo kooban baa araggiisu gaadhi karaa wixii ka dambeeya ma gaari karo urta intuu wax ka urin karo waad garan kartaa waa wax yar aad u yar dhadhanka iskaba daa waa wixii arabka la taabsiiye uun taabashadana waa wixii dee gacmuhu gaadhaan maqalka in kooban baa wax laga maqlaa guryaha inoo dhow dadka ku jira waxay ku hadlayaan maqli mayno iska daa wax kale dee qofka hoos u hadlaya agteenna jooga wuxuu ku hadlaya maqli mayno marka ashyaadani ma sii daysno meel walba wax kama ogaan karaan wax walbana ma haleeli karaan mar labaadka waa qaldamaan haddaad iminka madibad ku shubto biyo oo aad ul toosan oo aada u toosan aad sidaa u dhex geliso ama qalin soo qaaddo aad sidaa u dhex geliso meesha ushaa toosani ama qalinkaasi biyaha uu ka galay ee ugu soo baallaysa indhahaagu waxay kuu tusinayaan inay kala jaban tahay ushaasi inay jaban tahay ama qalinkaasi inuu jaban yahu kuu tusinaya wax jirana maaha haddaad ka soo saarto qalinkii ama ushii oo toosan baad arkaysaa wax jabitaana iyo wax qallooco ku suganna aanu jirin idan xaasatu lbasar dareemayaashii araggu been buu kuu sheegay runkuuma sheegin marka dareemuhu waa qaldami karaa ashyaada qaarkood wuxuu ku tusinayaa si aanu ahayn iminka markaad eegto qoraxdu markay dhacayso indhahaagu waxay ku tusinayaan qorraxdu inay dhulka gashay haddaad badda dhinaceeda joogto oo xagga galbeed baddu kaa xigto indhahaagu waxay u arkayaan siday u soconaysay qorraxdu inay biyaha dhex gashay wax jirana maaha marka dareemayaashu waa qaldamaan miyiga iminka marka la joogo meesha kaa fog dhirta ku sugan waxaa araggaagu ku tusinayaa inay tahay taag sidaa isugu xidhan oo cirka iyo dhulka inta u dhaxaysaa ay isku xidhan yihiin oo madow markaad soo socotee ku soo dhowaato taaggii waa baaba'aya indhihii qalad bay ku tuseen mid kale wakhtiga gadiidkii markaad soconayso meesha bannaanka ah indhahaagu waxay kuu tusinayaan biyo inay ku jiraan dhalanteed baad arkaysaa waxay kuu tusinayaan biyo inay ku jiraan hadhow markaad timaaddo waxaad arkaysaa meesha xabad biyaa inaan loo aqoon oo ay qallayl tahay araggii maadaamuu xadidan yahay in kooban maadaamuu wax ka arkayo maadaamuu qaldami karo in la yidhahdo isaga keliya ayaa dariiqii cilmiga ah sax maaha waana innagii sheegnay waxyaalo badan oo aan la arkin oo dareemayaasha lagu haleelin oo la rumaysan yahay inay jiraan ayna fara badan yihiin waxyaalahay aadka u qadisaan waxaa ka mida ah dadkan alla koodka ahi caqligay aada u qadisaan markaasay waxay yidhahdeen wax walba marka deliil kasta loo sheego waxay odhanayaan caqligu ka hor imanaya ama caqliga ma waafaqayo ama caqligu waa diidan yahay waxyaalaha noocaasay odhanayaan waxaynu leennahay caqligu waa xadidan yahoo mid wax walba ogaan kara ma aha mid wax walba haleelaya ma aha oo sida dareemayaashu u xadidan yihiin oo meel walba aynay wax ka haleelaynin oo meel walba aynay wax ka ogaanaynin ayaa caqliga laftiisana u xadidan yahay oo aanu meel walba gaadhi karin caqligu waa maxduud waa inaanu qadarkiisa dhaafin marka weynaynta caqliga la weynaynaayo oo xadkiisa la dhaafinaya waa midaan saxnayn waayo caqligu waa makhluuq wax walba kama jawaabi karo wax walbana ma ogaan karo garashadiisa waa maxduud ashyaa badan hadduu markaa inkiro oo diido wuxuu ku diidayaa garasho la'aan caadada aadamigana waxaa lagu yaqaanaa waxa uu garan waayo inuu iska dafiro almar'u caduwun lima jahil qofku col wuxuu leeyahay wuxuu garan waayo ka jaahil noqdo col buu leeyahay ilaahayna qur'aanka waa ku tilmaamay waxa aanu qofku garanaynin inay dhacdo inuu diido waid lam yahtaduu bihi fasayaquuluuna hada ifkun qadiim markay ku hanuuni waayeen waxay odhanayaan kaasi waa been abuur horreeyey akadabtum biaayaatii walam tuxiiطuu biha cilma allah wuxuu yidhi miyaa beeniseen aayadahayga idinkaan cilmi ku koobin miyaa beeniseen yani garasho waa a garan weydeen miyaa ku beeniseen qofku wuxuu gaari waayo inuu dhaleeceeyo waa la yaqaanaa qisaa la soo naqliyaa waxaa la yidhi dawaca ayaa dhasheedii soo kaxaysatay iyadoo dhasheedii wadata ayay cinabbay tiigsatay geedkii cinabkaa midhihii ku yaallay markay tiigsatee tiigsatee gaadhi weyday dawacaduna ma kori karto dhiraha ayay waxay tihi hooye waa qadhaadhe inaga keena markay gaadhi weyday dhaleecaysay dad fara badani markay waxyaalaha qaarkood fahmi waayaan waxa dhacda inay dhaleeceeyaan ama yidhaahdaan waxaase caqliga waafiqi maayo dee garashada uu garan waaye u waafiqi weyday dadka markaa cuquushoodu caafimaadka qabtaa caqligooda waa waafaqaysaa kamana hor iman cuquushuna waa iskhilaafsan tahay hadday caqligaaga waafiqi weydo ha odhan caqliyada ma waafaqayso waxaad tidhahdaa kaygay waafiqi weydi dabeedna waxaa lagu sheegayaa kaagu uu bukaaye inaad dawayso u baahan yahay idaa lam tara alhilaala fasallim liunaasin ra'awhu bilabsaari haddaad bisha arki weydo u nabadgeli dadka indhahooda ku arkay ha odhanin bishii waan eegeen waanan ina fiiqanahay haddaan arki waaye cidima arkin been buu sheegay qofka yidhahdo waa arkay ka war hadduu qof caynkaa yidhahdo indhahaygu dhakhtarku wuxuu sheegay in boqol boqol ay yihiin lix lix ay yihiin bisha waa eegay wax daruuro ka sukayse ma jirin wax caadi ma jirin aad baan u eegay ma arkin mar haddaanan arkin cidima arkin dad uga qaateena oo lagu kalsoon yahay yaa oo badan baa waxay yidhahdeen waa aragna ma la aqbalayaa ninkaa warkiisoo ma la odhanayaa mar haddaanu hebeloo indhafiiqane aanu arkin war maydaan arkina waa ismoodsiiseen ma dhacaysaa in saa la yidhahdo maya إذا لم tara alhilaala fasallim liunaasin ra'awhu bilabsaari haddii bisha aanad arkin waxaad u nabadgelisaa dadka arkay haddii caqligaaga ay waafiqi weydo waxa laguu sheegay oo caqligaaga uu diido ha odhan cuquushoo dhan baad diidaysa ha odhane waxaad tidhahdaa kayga ayaa waafiqi waayo dheh sida xawaastu u been sheegaysaa caqliyadu wakhtiyada qaarkood u been sheegaan waayo dadka caqligoodu wada saliim ma aha oo ma wada caafimaad qabo qaar baa caqligoodu u daciif yahay qaar baa caqligooda ay jirka ku sugan tahay oo xanuun ku sugan yahay marka ma aha in waxa weeye ruux kastaba caqligiisu inuu saalim yahay oo fayo qaba maaha wakhtiyada qaarkood waxa dhacda dadka qaarkood baa xanuunsada markay xanuunsadaan ayaa carabkoodu wuxuu noqonayaa qadhaadh wax allo waxay dhadhamiyaan qadhaadh buu u dhadhamayaan malab haddii la siiyo waar wuxuu leeyahy qadhaadha ya qad tunkiru alcaynu daw'a ashamsi min ramadin wa yunkiru alfamu طacma almaa'i min saqami waa dhacdaa ishu inay markaa qoonsato ilayska qorraxda bakooro ku sugan daraaddeed inay u qoonsataa laga yaabaa afkuna inuu qoonsadaa laga yaabaa biyaha dhadhankooda xanuun ku sugan daraaddeed inuu qoonsadaa laga yaaba marka caqliga waxaa waajiba inuu caqliga loo hogaamiyo sharciga oo sharciga dabagala ayaa waajiba waxaa culammadii hore sheekh ka mid a laga sheegay inuu yidhi man lam yaxtariz caqlahu bicaqlihi halaka bicaqli ruuxaan caqligiisa aan ilaalin oo caqligiisa ku ilaalin caqligiisu ku halaagsamaya caqligii inaad hoggaanka u sii dayso ma ahoo meel walba aad uga hor baydho caqliga waa in la xakameeyaa oo la qabtaa oo la xuduuddaadi maaha ka joog halkaa lama galo waa insaa lagu yidhahdaa laakiin haddii la sii daayo dee wuxuu kaa tuurayaa meel daranaya meel daadaysi buu kaa tuurayaa caqliga waa in la ilaaliyaa wixii aanu geli karin oo daaqadiisa ahayn oo aanu gaadhi karin waa in laga joojiyaa tafakaruu fii khalqi illah walaa tafakaruu fi illaah xadiis nebiga waxaa laga soo wariyay inuu yidhi khalqiga ilaahay ka fakara allah daatadiisaa ka fekerinaya qaabkay tahay iyo sifaadkiisaa ka fekerinaya waa arrin haybi ah arrinka haybiga ana ee haybka ana khabaru saadiq baa la qaataa cid run sheegaysa warkoodii baa la aqbalaa marka ilaahay waxa uu ka sheegay ee nebiyadiisu ay inooga soo gudbiyeen waa in la aqbala oo la hoggaansamaa akhbaarta caynkaasa haddii markaa la qaato waa la badbaadaya laakiin haddii la yidhaahdo umuurtii haybiga ahaa ee qaybka inaga ahayd ee inaga qarsoonayd baan caqligay intaan kaga fekero sida igu soo dhacda ayaan markaa odhanayaa nebiyadu wararkay sheegeenna ma aqbalayo ta noocaasi waxay noqonaysaa mid baatilay noqonaysaa waxay noqonaysaa jahli cilmigii laga horgeynaayo aqoon darro laga horgeynaayo cilmigii way cilmiga saxda ah, waxa la yimi nebiyadii ilaahay baa la yimi umuuraha haybiga ah tafsiirka saxdee laga bixinayaana waa sida ilaah iyo rasuulladiisu ka sheegeen yacni saas weyi muminiintana waxaa laynoogu sheegay yu'minuuna bilghayb waxay rumaynayaan haybka waxa qarsoon bay rumaynayaan waxa qarsoon ayay markaa rumaynayaan waxyaalahay aad u cuskadaan waxaa ka mida ah dadka allakoodka ahi tashkiik wax la yidhaahdo ama shaki gelin waa shakinayaa dabeedna dadkana waa shaki gelinaya shakigaasna waa cudur waa in yaqiinta markaa lala yimaadaa yaqiintana lagu dadaalaa waswasada shaydaanka waa inaan la aqbalin waa in la iska daaficaa afi shakun allah jiritaankiisa shaki kuma sugnaan waa dhab gaalada waxaa dafiray ilaahay jiritaankiisa waa yar yihiin fircawn quraa laynoo sheegay cidda firtay gaaladii hore oo dhan marka laga warramayo inta laynoo sheegay way wada qirsanaayeen ilaahay inuu jiro fircawn waa dafiray oo wuxuu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaahaan aniga ahayn idinma ogi buu yidhi marka lafteeda fircawn laftiisu afkuu ka dafirayay laakiin qalbiga waa ka rumaysnaa maxaa caddaynaya waxaa caddaynaya hadalkii ilaahay uu yidhi baa caddaynaya qawl ullah wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa afkay ka dafireen jiritaanka ilaahay haddana nafahoodu waa yaqiinsatoo si hubaala ayay u rumaysoo u garanaysaa nafiih yaqiin hadda shaki xataa maaha laakiin afka si cad buu uga inkirayoo u dafiray wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa mar kale ilaahay waxa uu yidhi qaala laqad calimta ma anzla haؤulaaءi ila rab الsamaawaati wاlarضi basaa'ira wainii laadunka ya fircawnu mahbuura nebi muuse wuxuu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam ilaahay baan ku dhaartee waad og tahay fircawnow inaan aayaadka aanu soo dejin rabbigii cirarkiiyo dhulka mooye cid kale inaynay soo rogin waad og tahay laqad calimta waad malaynaysaa ma odhan waad og tahay buu idhi waa cilmi yaqiin ah wa innii la adunnuka yaa fircawnu mahbuura hadda ma aragtaa marka idan fircawn laftiisa oo jiritaanka ilaahay dafirayey dafiradaasi waxay ahayd afka baarkiisay ahayd ee naftiisu waa yaqiinsanayd ilaahay inuu jiro qarnigii labaatanaad iyo qarnigii sagaal iyo tobnaad ee akhirkiisii iyo qarniga koob iyo labaatanaad waxaa aada u soo baxay aadna u farabatay marba marka ka dambaysa dadka dafiraaya jiritaanka ilaahay waxyaalaha ay aada u cuskanayaannaba waxyaalaha liita weeyi mar ay yidhaahdaan waxaan dareemayaasha lagu haleelin ha rumaysanina aynu sheegnay butlaankeeda iyo baatilnimadeeda oo ay ka dhalanayso dee inaan caqliba lahayn ay ka dhalanayso xaqaa'iq badan oo cilmi ah oo la garanaayo in la wada inkira ay ka dhalanayso haddii siday sheegayaan la raaco waxay ka murmaan qaarkood makhluuqaadkan in ilaahay abuuray bay ka murmaan markaasaa qaar waxay leeyihiin caalamkan iyo makhluuqaadka intan la egi khaaliq ma abuurine mar keliyunbuu iska abuurmay oo wuxuu ku yimi sudfa ama musaadafa mar keliyunbuu markaa la arkay isagoo jiraa qolo kale oo allakoodka ka midii waxay leeyihiin caalamka weligiiba waa jiray wuxuu ahaa bay yidhaha azali weligii waa jiray mid wakhti soo darriyoo soo bilaabmay maba ahba waa qolo labaad oo allakoodka ka mid ah qolo saddexaad waxay leeyihiin caalamku isaga is abuuray marka wax isweydiin leh caalamku ma qadiim baa oo weligiiba waa jiray oo awalba ma leh oo weligiina waa jiri doonaa weligiina waa jiray mise waa soo darriyey oo hadduu soo darriyey ma ilaahay baa abuuray mise isagaa is abuuray mise yadaan cidiba abuurin buu iska abuurmay caqliga haddii lagu eego intaasoo weji oo la tilmaamay kee baa caqliga u dhow warka ku saabsan weligiiba waa jiro qadiim buu ahaa oo bilow ma leh dee waa arrin baatiloo baatilnimadiisu waa iska caddahay waayo caalamkii waa la arkaa marba marka dambaysa inuu isbeddelaayo in wax ku soo darinayaan oo soo kordhayaan in wax ka nuqsaamayaan waa la garanayaa ta kale cilmiyada marka waxa la bartay waxay caddaynayaan in caalamkani awal leeyahay iyadoo ilaahay sharciga inoogu sheegay ayaa culuumta marka waxa hadda la bartayna laftoodu ay caddaynayaan sida sharcigu sheegay oo inuu caalamkani soo darriyey oo la abuuray aanu ahayn shay qadiima waxaa marka cilmiyada cusub markaa lagu tilmaamay caalamku hadduu qadiim ahaan lahaayo weligiiba jiri lahaa inuu waxa weeye hore u baabi'i lahaa oo dee naqsi baa ku dhacaya iyo ziyaado mid walba qoraxda haddii laga soo qaado mar walba waxbaa ka nuqsaamaya xaraaradeedii yacani waxa weeye waxaa ku dhacaya in waxa weeye wax ka baxayaan awal haddayna lahayn mar horey markaa waxaa dhammaan lahayn marka caalamkan waa caalam xaadisa tagayurka iyo isbeddelka iyo ziyaadada iyo nuqsaanta iyo baabaa wax ka midii baaba'ayaan iyo soo darrinta wax ka midii soo darriyaan baa caddaynaysa inaanu qadim ahayn ilahayna sharciga waa inoogu sheegay caqliguna waa ku tusinayaan marka qodobka labaad ee ku saabsan ee allakoodka qaarkood ay yidhaahdeen caalamku isagaa is abuuray waa wax lagu qoslo baa wax lala yaabo waayo dee inta aanu jirin waxbaba ma ahayno ma jirin siday u dhici kartaa inuu is abuuro ila waxa wax abuurayaa waa inuu yahay wax jira ma isagaan jirin buu is abuuray mise markuu jiray dabadeed buu is abuuray isagoo jiru is abuuray ma suuragalho waa taxsiilu xaasil hadduubaa abuuran yahay muxuu abuurayaa isagaan jirin buu is abuuray shay cadam ah ma dhici kartaa inuu wax jirsiiyo alcadam waa laa shay waxba ma aha waa waxaan jirin shay aan jirini wax ma jirsiin karaa ruux kastoo caqlileh hadduu eego wuxuu arkayaa inay tahay wax aan sax ahayn oo shay aan jirini wax ma jirsiin karo caalamkuna intaanu abuurnayn ka hor wax jira ma ahayn mar haddaanu jirinna waxba ma jirsiin karo taasna baadilnimadeedu waa iska cadda allakoodka qaarkood waxay yidhahdeen maya caalamka makhluuqaadkan isna isma abuurin weligiina ma jirin cidina ma abuurin ee wuu iska abuurmo mar baa la arkay caalamka iska soo baxay bay bayjanis buu ku yimid waxay yidhaahdeen markii hore waxaa jiray bay yidhaahdeen caalamku wuxuu ka dhignaa bay nuqda yar dhibic oo kaleu ka dhignaa dhibic oo kale ayuu ka dhignaa oo irbadda madaxeeda la mid mida ah, dhibicdaa keliga ah ayaa jirtay dabeedna waxa dhacay waxa la yidhaahdo digban alinfijaar alcadiim qaraxii weynaa baa dhacay dhibicdii yarayd markay qaraxday bay waxay noqotay caalamkan weyn bay noqotay aragtiyaha aadka ay ugu doodaan bay ka mid tahay arrinka ku saabsan waxa weeye mar keliyuu qarxay dabeedna wuxuu noqday caalamkan ugu horrayn dhibicda ay sheegayaan haddii sida ay sheegayaan laga soo qaadi lahaa dhibicda cidda jirsiisay may sheegin marka hore dhibicdu say ku timi hadda wax jira maaha laakiin dhibicdu say ku timi haddiiba sidayna laydin raaco tiinna haddii wax laydinka weydiiyo dhibicdan xaggay ka timi yaa jirsiiyey mar labaadka yaa qarxiyey mar saddexaadka qaraxuma wuxuu keensadaa nidaam shay intuu qarxo miyuu wax wada habaysan oo wada nidaamsan ka yimaadaan caalamkan waa nidaamsan yahay hadday cirarkiisa tahay hadday dhulalkiisa tahay hadday buurihiisa tahay hadday badihiisa tahay hadday dhirihiisa tahay hadday tahay waxa weeye yani xayawaanaadkiiyo noolaha ku nool wax waliba waa binidaam ma qarax baa nidaamkeena sidan yaa u wada habeeyey waxay dhammaan gaaladii qirayaan xataa kuwooda allakoodkii ay qirayaan caalamkan inuu ku socdo nidaam cajiiba inuu ku socdo aad u la badan intaa in laeg hadday khilaafto inaanu caalamkani markaasaa ku jiri lahayn hadduu jirana inaanu baaqi noqon lahayn ee nidaam habaysan oo daqiiq ah oo cajiib ah buu ku wada socdaa bay yidhahdeen arrinka kale ku saabsan bay jaanis buu ku yimi musaadafa iyo ku beegan dee sax maahoo bay jaaniska intee ku iman kartaa makhluuqaadka inta haddiiba la sallimo oo laga soo qaado waxaa sheegaysaa in wax ka jiraan macaalamka intan la eg ee kasradan iyo farabadnidan iyo baaxaddan ya iyo kala duwanaanshahan badan yani markaa sidaa u le baa ku wada imanaya aadamiga keliya haddii markaa la eego jidhkiisa la eego intee buu ka kooban yahi intee unugee ku jira intee neerfayaal ku jira intee in la eg buu ka kooban yahay anwaacda markaa jidhku marka uu ka kooban yahay mid waliba waa nidaamsan tahay shay yar oo ka mida ayay waxay qirayaan in waxa weeye haddii la odhan lahaa wuxuu ku imanayaa bayjaanis ama musaadafo waxay qaadan lahayd markaysa waxaan yani malaayiin sano haddii unu kastaaba malaayiin qaadanayo ama bilyanno intee baa marka waxa qofku markaa ku samaysmi lahaa yacani siday sheegayaan marka ayaa laga daldaloolinayaa laakiin innagu waxaynu garanaynaa sida sharciga laynoogu sheegay ayaa saxdu tahay waajibna ay tahay in loo rumeeyo caqligana waa in sharciga la dabageliyaa oo ilaahay baa abuuray makhluuqaadkanoo sameeyey waxaa jira qaanuun kale ee qaanuun sababiya shay kastoo soo darriyaa wuxuu leeyahay sabab waa arrin caqliga lagu garanayo saynis ahaanna waa arrin ay sheegeen oo qaanuunka qaanuunu sababiya la yidhaahdo waa arrin macruufa kullu muxda laabudda lahu min xaadis wax kastooo la soo darrisiiyey waxaa lagama maarmaan u ah cid soo darrisiisa inay jirto la odhan maayo kullu mawjuud laabudda lahu min muujid wax kastoo jira cid jirsiisa waa inay jirtaa la odhan maayo haddii sidaa la odhanaayo si ku dhow waa in la yidhaahdaa kullu mawjuudin min cadam laabudda lahu min muujid shay kastaoo jira oo intaanu jirin dabadeed noqday mid jira bimacnaa soo dariyey cid soo darrisiisay wayna jirtaa labada hadal waa kala duwan yihin mid waxay ku saabsan tahay shay kastaoo soo dariyey cid soo darrisiisay waynay jirtaa ama shay kasta oo jira markaanu jirin dabadeed mid jira noqday cid jirsiisay waa inay jirtaa laakiin la odhan maayo shay kastoo mawjuud ah oo jira ilaaba ilaa cid baa jirsiisay waayo haddaad sidaa tidhaahdo dee allahna waa mawjuud makhluuqaadkuna waa mawjuudah ilaahayna waa jiraa makhluuqaadkuna waa jiraan laakiin labada wujuud ama labada jiritaan baa kala duwan makhluuqu waa mawjuudun min cadam waa muujad waa mid la jirsiiyey laakiin min cadam markaanuu jirin dabadeed baa la jirsiiyey ou mawjuud noqday laakiin allah waa mawjuud waa mid jira oo aan jiritaan la'aan marnaba u hormarinoo weligii jiray weligiina jiri doona waa azali waana abadi ilaahay weligii waa jiray weligiina waa jiri doonaa haddaad laakiin cibaarada tidhaahdo wax kastoo jira ilaaba ilaa cid baa jirsiisay alla koodkii wuxuu ka odhanayaa ilaahay waa jiraaye yaa jirsiiyey soo ilaahay maad odhan waa jiraa haddaba yaa jirsiiyey ila adiga yidhi wax waa in cidi jirsiisaa marka cibaaradii waa in la khaas yeelaa oo la yidhaha wax kastoo jira oo markii hore aan jiri jirin ilaaba ilaa cid baa jirsiisay ama wax kastoo soo darriyey oo la soo darrisiiyey ilaaba ilaa cid baa soo darrisiisay makhluuqaadkan waxaynu garanaynaa inay tahay qaar soo darriye oo la jirsiiyey inay yihiin way jiraan laakiin may jiri jirin weligoodba innagaa aragna marka waxa inay iska daba imanayaan oo qaaraan marka hadda jirin ayaa berri jiraya qaaraan sanadkii hore jirin ayaa iminka jira ya qaar aan hadda jirin ayaa beryo dambe jiri doona marka waa soo darinayaan marka laabudda lahu min muujib cid jirsiisay waa inay jirtaa oo cid abuurtay waa inay jirtaa lagama maarmaan weeye qaanuunkaa qaanuun sababiya wuxuu ku dareerayaa makhluuqaadka laakiin lama odhanaayo haddii waxa weeye makhluuqaadkiiba lagama maarmaan ay tahay in cidi jirsiisa ilaahay yaa jirsiiyeen la odhan maayo waayo ilaahay waa khaaliq ee makhluuq ma aha khaaliqa iyo makhluuquna inay isku mid noqdaan ma dhici karto oo makhluuqu khaaliq ma noqon karo khaaliquna makhluuq ma noqon karo waa tanaaqud waa isburin waa hadal iska hor imanaya makhluuqii baa khaaliq noqday wax dhici kara ma aha hadda aadamigu ma abuuri karaa markaa waxa noole maya cidda ku nool caalamkan oo khaas ahaan marka waxa cidda dhulka ku nool waxa ugu caqli badan ugu garasho badan aadamiga isaguna sinaacaad iyo waxa sameeyo laakiin noole ma jirsiin karo aadamina ma abuuri karo ma jirsiin karo waxa uu sameeyaa aadamigu sifaadkiisoo kale male waa ka duwan yahi waxa uu sameeyaa waa aalaad aaladuu sameeyaa gawaadhuu sameeya tareenuu sameeya diyaaraduu sameeya ya laakiin noole nafle ma samayn karo abadan marka makhluuqu ma noqon karo khaaliq marka cidda makhluuqaadka abuurtay waa inay tahay ilaaba ilaa cid sifaatka makhluuqaadka ka duwan waa inay tahay cid qadiim ah waa cid jirsiiye ah oo aan la jirsiin waa inay tahay cid abuuro ah oo aan la abuurin waa inay tahay cid sifaatka aadamiga ka duwan waa inay tahay waxaa lagu yidhi nin reer miya ayaa waxaa lagu yidhi bima carafta rabbak maxaad ku garatay rabbiga wuxuu uhi waxaan ku gartay alasaru yadullu cala almasiir waalbacaratu tadullu cala albaciir fasamaaun daatu abraaj wa ardun daatu fijaaj wa baxrun daatu amwaaj afalaa tadullu cala asaanici alkhabiir wuxuu yidhi raadku wuxuu ku tusiyaa maritaanka la maray saaladuna waxay ku tusisaa xayawaankii dhigay iminka dadka reer miyiga ay markay doonayaan xoolaha maxay ku baadi doonaan dee way raadiyaan waxay garanayaan raadka xoolihii hadday helaan dee inay meeshan mareen mahmaahyadooda waxaa ka mida inay yidhahdaan raad haye ruux haye waxyaalahay ku mahmaamay ka mid raad haye ruux haye bimacnaa haddaad neefka raadkiisii hayso ama raqdiisii baad u tegaysaa ama isaga laftiisii baad u tegaysaa helaysaa waxaa lagu baadi doonaa raadkaa si u xataa u qiyaasaan wakhtiga uu maray miyay fogayd mise waa dhoweyd waxay sameeyaan saaladay sidaa u tuujiyaan hadday jilicsan tahay waxay yidhahdaan wakhti dhowayd buu maray waa inugu dhow yahay hadday adag tahay waxay yidhaahdaan wakhtigu maray waa horrayse ma dhoweyn maalan inaan magaalada ka tegay hadduu markaa arko oday wax raadinaya oo neef ka lumay ama tunudi ka luntay ou yidhahdo adar maxaad eegays uu yidhahdo awr baa iga lumay oo dabadeed maxaad eegi markaasuu raadkiisii baa kanoo raadkaan raacaya ou yidhahdo raadkan awr ma dhigin uu inanku saa ku yidhahdo ou yidhahdo yaa dhigay uu yidhahdo raadku isagaa isdhigay ou yidhahdo saaladuna saaladuna yadaa isdhigtay oo neefma ma dhigin haa neef ma dhigin ma u malaynaysaa odaygaasi inuu hadal la wadi lahaa inankaa ah muxuu qaadan lahaa inuu waalan yahay soo ma waayo waayo ba odhan wax hadalla lama wadeen mar ba hadduu leeyahay saaladu iyadaa isdhigtay raadkuna isagaa isdhigay wax hadala lama wadeeno wuxuu u qaadan lahaa inuu waalan yahay maanta nimankai allakoodkii waxay leeyihin caalamka intan la egay isagaa isdhigay ee cir leh ee dhul leh ee buuro leh ee bada leh ee noole leh kala duwan hadday dad tahay hadday xoolo tahay noocyo kala duwana hadday tahay waxa weeye ugaar tahay hadday bahalo hoose iyo bahalo sare tahay hadday xasharaad tahay hadday jeermisye tahay hadday shimbiro tahay hadday qorax tahay hadday dayax tahay hadday kawaakib tahay kullu daalika waxay leeyihiin cid abuurtay ma e ama yagaa is abuuray ama way iska abuurmeen yagaan cidiba jirin bay qaar jira iska noqdeen aan hadalka hore dhammaystira waa soo noqon doonaa insha allah odaygii markaa wuxuu yidhi reer miyiga ahaa alasaru yadullu cala almasiir waalbacaratu tadullu cala albaciir faasamaa'u daatu abraaj samadan xidigaha u saaxiibka ah wa ardun daatu fijaaj iyo dhulkan dariiqyada iyo waddooyinka u saaxiibka ah wa baxrun daatu amwaaj iyo baddan mawjadaha u saaxiibkaa ah. afalaa tadullu cala saanic alkhabiir miyaynay ku tusinayn ilaaha abuuraya aqoonta badan ee khibradda badan miyaynay ku tusinayn oo saaladu neefkii dhigay ku tusinayso miyaan caalamka inta la ega kala duwani ku tusinayn khaaliq abuuro aqoon badan inuu sameeyey waa xuja waxaa la yidhahdaa abu xaniifa ayaa qolyo alla koodii la kulmeen baa la yidhi markaasay waxay yidhahen waxaanu doonaynaa inaanu kula doodno oo kaala doodno jiritaanka ilaahay ilaahad rumaysantahay jiritaankiisa baannu doonaynaa inaanu kaala doodno wuxuu ku yidhi abu xaniifa waayo doodda intaynaan bilaabin su'aal iiga jawaaba waa yahay bay yidhahdeen su waa maxay wuxuu yidhi su waxa weeyaan doonni baa jirta shaaximanoo halkaa taagan wax weliba waa saaran yihiin bucsharada kala duwanoo badan baa la soo saaray waa buuxdaa cidima soo rarin cidima soo kaxayn webiga dijle ee mara bakhdaad bay doonnidaasi soo martay dekedday timi baroosinka yadaa dhigatay yadaa ku xidhatay dekedda cidi kuma xidhin buucsharadiiyo alaabtii saarnaydna iyadaa iska rogtay kadib waa iska furtayoo way noqotay halkay ka timi bay ku noqotay si ay haddana wax uga soo qaato ka warrama su'aashaada waxay dhahen macquul ma aha bay yidhahdeen wax suuragal ah ma aha bay yidhahdeen wuxuu yidhi haddii aynay suuragal ahayn dooniyadu inay isa soo shaaxinto isa soo buuxiso isa soo rarto oo ay kadib soo goosato oo ay kadib soo socoto oo ay markaa kadib markaa bakhdaad timaaddo dekedda ku xidhato iska rogto dabeedna ay noqoto sidaa inay isu maamushaa haddaynay dhici karin ee eh, ilaaba ilaa inay cidi soo rartay cidi soo kaxaysay cidi marka waxaway dekedda ku xidhay cidi ka rogtay cidi celisay lagama maarmaan ay tahay caalamka inta la eegay say u dhici kartaa isagu inuu ismaamulay say suuragal tahay dooddi waaba dhammaatay ya xujaa laga horgeeyey waxaa la garanayaa waxa soo dariya lagama maarmaan waxa ah in cidii soo darisay am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaqu asamaawaati walard bal laa yuuqinuun ma waxa la abuuray shay abuuray la'aantii miyaa la abuuray khaaliq la'aantii miyaa la abuuray mise iyagaaba nafahooda abuuray am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu asamaawaati walard bal laa yuuqinuun waxaa lagu sameeyey sabri iyo taqsiim baa lagu sameeyey sabri iyo taqsiim ayaa lagu sameeyey marka waxay caddaynaysaa ila makhluuqaadkan inay is abuuraan ma suuragal ahee ilaaba ilaa in cidi abuurtay de cidda abuurtay waa inay tahay cid ka duwan oo iyadu makhluuq aan ahayne iyadu khaaliq keliya ah ila makhluuq khaaliq ma noqdo tanaaqud baa ku sugan haddii la yidhahdo makhluuqa khaaliqa ma dhici karto makhluuq inuu khaaliq noqdo khaaliqina makhluuq noqdo mar keliyu khaaliq iyo makhluuq labadaba wada yahay ma suuragal aha cidda jirsiinaysa waa inay tahay cid awood u leh inay wax jirsiiso cid aqoon u leh cid xikmad badan cilmi badan awood leh ka duwan makhluuqaadka laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la midi ma jiro cid shabahdaa ma jirto wa huwa asamiicu albasiir waa ka maqalka badan aragga badan jubayr ibnu muطcim ibnu cadiy saxaabiga la yidhaahdaa waxa uu yidhi madiinaan imi buu idhi anoo doonaya qaraabadaydii cid ka mida inaan furto oo markii ay dhacday dagaalkii beder gaalo fara badan baa lagu qafaashay dagaalkaa ah. ay muslimiintu qafaalatay toddobaatan bay qafaasheen waatii gaaladu ay ku jabeen dagaalkaa beder gaaladii la qafaashay madax furad baa loo oggolaaday in madax furad markaa la furto xoola lagu furto xoolaha hadii la bixiyo loo sii daayo jubayr ibnu mucim wuxuu yidhi cid qaraabadaydaa ah baan doonaya inaan furto madiine sidaasaan ku imi anoo arrinkaa furashada u jooga inaan qaraabadayda cid ka mida furto baan waxaan maqlay buu hi nebiga sala allahu aleyh wasalam oo salaad maqhrib tujinayaan maqlay buuhi dabeedna wuxuu akhriyey buuhi suuratu tuur buu akhriyey ilaa uu soo gaaray am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun aayaadkaasuu soo gaadhay wuxuu uhi kaada qalbii an yatiir xadiiska bukhaari saxiixa kuso wariyey xujadaasi weynaanta ay weyn tahay daraaddeed iyo siday uga qaalib noqotay waxaan ku sigtay buu idhi inuu qalbigu iga duulaan ku sigtay buuhi aan waxba kala garan waayo licidami alxuja wadalika awalu maa waqara alislaamu fii qalbii kaasina wuxuu ahaa markii ugu horraysa islaamnimadu qalbigayga ku dhacday muu islaamin markaa laakiin raadka igaga tagtay aawadeed baan markii dambe u islaamay buui addamata waxay caddaynaysaa xujadaasi siday u weyn tahay caddaynaysa marka makhluuqaadkan ilaaba ilaa waa in cidii soo darisiisay waxaa la garanayaa makhluuqaadkani wax walbay leeyihiin wax wax garanaya iyo waxaan waxba garanayn wax caqli leh waxaan caqli lahayn nooc walba waa leeyihin dhagxan buu leeyahay nabaataad bay leeyihiin jamaadaad iyo dhagxan bay leeyihiin xayawaanaad iyo noolayaal bay leeyihiin noolayaashii qaar caqlile bay leeyihiin iyo qaar aan caqli lahayn mid walba dhammaan cid soo darrisiisay wayna jirtaan yaa abuuro markii hore jir siiyey waxaa alla ina leeyahay makhluuqaadkani siduu u ahaa markii hore wax markaa aan noolayn oo jamaad ah ayuu mar keliya wuxuu noqday wax nool oo shay aan noolaynin nolol ma bixiyaa faaqidu shay laa yucطiih kaan shay haysani ma bixiyo kumana deeqo haddaan imika wax haysan waxaanad haysan ma ku deeqi kartaa maya wax aan noolayni siduu u noqdaa wax nool iyadoo cid kale aynay ka yeelin wax nool aynay ka yeelin shayga aan noolayn hadduu noqday wax nool ilaaba ilaa waa in cidi nolol gelisay oo ay ka dhigtay cid nool ay ka dhigtay laakiin isagu iskama noqon karo mid nool ta kale makhluuqaadkan waxaa ku sugan haddaad eegto hidaayo waxaa lagu hanuuniyey masaalixdoodii ya neefka yari markuu dhasho saa u soo dhaco hooyadii markay xabka ka leefleefto oo xabkii markaa waxaa weeye ay iyadu markaa xabkii ka cunto oo indhaha kala qaado in yar dabadeed wuxuu isku dayay inuu kaco markuu sidaa u kacabo wuxuu doon doonayaa naasuhu shaqi lahaa yaa u sheegay hooyadii addimadeeduu leefleefaya siduu u leefleefayu u soconayaa naasihii buu u tegayaa waa jaqaya siduu u jaqaya waxaad mooddaa weligii in wax jaqi jiray yaa baray yaa ku hanuuniyey yaa yidhi naasaa la jaqaaya naasihi raadi khalaqa fahada ilahay khalqiga isagaa abuuray isagaana hanuuniyey iminka xoolaha iyagoo caqli aan lahayn ayaa haddana siday wax u garanayaan waad la yaabaysaa tatacajab dawooyinka qaarkood waxaa laga faa'idaystaa xoolaha iyo xayawaanaadka iyo noolaha ayaa laga faa'idaystaa qisooyin la soo naqliyoo kala duduwan waxaa lagu soo naqliyey bahalka soongurka ama dabagaallaha labada mid ahaan wuxuu la dagaalamaa abeesada markuu la dagaalamo wuxuu sameeyaa dabada ayuu wuxuu ku soo martaa maraboob maraboobtaasuu dabada markaa ku maranayaa dibkiisii waxaa ka buuxa markaa marabob baa ka buuxda markuu doono isagu waa qaninaya waa ku dhufanaya markay istihaahdo qaniin dabaduu u gembiyayaa wuxuu kaga beegayaa afka qaniin bay is odhanaysaa maraboobtii baa ka celinaysa inay markaa micidi gaadho afkana waa ka qabsanaysaa markay dib kala baxdo ayuu haddana ku dhufanayaa saasuu markaa waxa weeye ku wadayaa hadday dhacdo mar inay micida la gaadho wuu cararayaa geeduu meel ku og yahay ayuu doonanayaa soo qaniinaya geedkaasaa suntii ka daafacaya mar labaad buu soo dagaal tegaya geedkaa markuu soo cuno ya nin baa wuxuu yidhi waan daawanayey waxaan arkay geedka markaa uu soo qaniinayo geedkii baan markii dambe ka jaray oo aan meeshuu ku ogaa ka gooyey meel kalan geeyey micdii markay ku dhufatay uu soo cararay halkii buu yimi geedkii buu ka waayey waa u dhintay yaa ku hanuuniyoo yidhi geedkani sunta waa kaa daafacayaaye geedkan waa inaad qaniintaan markay sunta kugu dhufato khalaqa fahadaa waxaa la ogsoon yahay geela meelaanu hore u oolin haddii markaa nirguhu ugu xiran yihiin oo marka waxa laga arooriyo hadda meeshaasina meel uu yaqaanay ma aha oo hore u joogay markaasaa la keenay waa laga arooriyey marka laga arooriyo sidaa marka la soo waraabiyo la soo celiyo habeen madow oo gudcuraa la soo gudinayaa ninkii caqliga lahaa ee waday meeshani mar hadday qariib ku tahay ma garanayo meeshu meelay tahay iyagu ka amban maayaan sida geelaasi u soo socdo ayuu xeradii imanayaan iyagu waa iska daba socdaan yaa ku hanuuniyo baray khalaqa fahada shimbirta qataa la yidhahdaa waxay ka biyo doonataa masaafooyin markaa afartan kilomitir gaadhaya ama konton kilomitir gaadhaya habeen madow bay soo noqotaa meeshii kama ambato yaa ku hanuuniyey khalaqa fahada waxay sheegeen cilmiga tajriibiga ah waxay yidhaahdeen waxa jira bahalo la yidhaahdo yani sacaabiin ulmaa masaska biyaha badahay ku nool yihiin waxa la yaqaanaa bay yidhaahdeen inay markaa yimaadaan waxay soo qabtaan meel bermuudo ka hoosaysa bay markaa masaskaasi isugu yimaadaan masaskaasi halkaasay ku dhalaan halkaa markay ku dhalaan hooyooyinkii dhalay way dhimanayaan kuwii waaweynaa saasay ku dhinteen kuwii yarnaa halkaasay ku barbaarayaan kadib markay weynaadaan intay noqdaan baa mid waliba marka meeshuu ka yimi hooyooyinkood ka yimi hadda may jirin yagu hooyooyinkood meeshay ka yimaadeen kama ambanayaan halkii bay tegayaan waxyaala cilmiga ay sheegeen ba ka mid tahay yaa ku hanuuniyo tusay yani waxyaalo fara badan oo hadda marka waxaan yani anwaacdaasoo kale iyo waxyaalo kaleoo ka cajiib badan ayaa markaa la tilmaamaa masalan haddii la eego maktabadaada ayaa waxa yaallay maalan caagadan baad taallay waxay taallay dhulka waad ka baxday waad soo gashay waxaad aragtay iyadoo miiska saaran miyay dhici kartaa inaad istidhaahdo caagaddu miiska yadaa kortay ma dhici kartaa ma suuragal aha waxaa jiray ilmo yar oo isaguna marka waxawaye joogay maktabadda xagga hoose ayuu fadhiyey dhulka kadib waxaad soo noqotay isagoo kursigii ku fadhiistay ama miiskiiba u baxay waa ilmo yaroo ordayo oo soconayo oo dee meeshuu doono kori karaa miyaad odhanaysaa kursiga yaa ku saaray ya ma odhanaysa yacni labada maxaad caagadda u odhan weyday miiska yadaa kortay maxaad odhan weyday yacni yada awood ma leh ikhtiyaar ma leh doonis ma leh ficil ma leh yacni yadu meel ma kori karto wax ma samayn karto laakiin ilmahan yari wuxuu leeyahy ikhtiyaar wuxuu leeyahy ficil wuu soconayaa waa ordayaa ilmaba ka kaalay waxar baad ogayd iyadoo markaa fadhida geydhka kadib baad aragtay iyadoo miiskii korsan baad aragtay intay gurigii soo gashay oo qolka gashay bay miiskii kortay miyaad odhanaysaa talow xartayaa saaray meesha miyaad odhan lahaysaa jawaabtu waa maya sooma maxaynu uga jeednaa caalamkani maadaama uu yahay yacni shaygan markaa soo darriyey ee wax markaa nool iyo waxaan noolayn mid walba leh waxaan noolina ay ahaan jireen waxaan noolayn caalamka waxa noole ee ka mid ihi waxay ku horreeyeen inay mar noolaan jirin ay ahaayeen waxaan noolayn yaa soo darrisiiyey yaa jirsiiyey yaa wax nool ka yeelay yaa abuuray yaa sidan u barbaariyey yaa qurxiyey iminka dadka markaa wax abuurkoodu waa kala duwan ya waxaa dad marka waxa weya yani jira ay isku soo dhadhow yihiin ayaa haddana mid walba waxaa loo yeelay midab gaara iyo muuqaal gaara markaasaa lagu kala garanaya labadii walaalaha ee uurkaga soo wada dhacay ayaa calaamaad lagu kala garta leh isku muuqaal maaha ilaaba ilaa waa inay jirta iraado kala duday oo kanna sidan u abuurtay kanna sidan kana sidan kana sidan kana sidan ya codadkoodii baa kala duwan urtoodii baa kala duwan farahooda xataa markaa ayaa kala duwan iminka marka la doonaayo dadka markaa in la caddeeyo shakhsigan shakhsiga kale in laga garto waxaa laga qaadaa basamaad faraha laga qaadaa waxaa laga qaadaa indhaha laga qaadaa qof qof ku qadami maayo si kasta ha isugu ekaadaane indhihii waa kala duwan yihiin faraha basamaadkiina waa kala duwan yihin xariijimaha faruhu leeyihii baa kala duwan ya xariijimaha ay leeyihin baa kala duwan yani mid walba waxaa loo yeelay xariijimo gaara loo yeelay xariijimo gaara ayaa loo yeelay waxaa loo yeelay ur gaaraa loo yeelay inii la ajidu riixa yuusuf lowlaa an tufanniduun urtii yuusuf baan helayaa buu ya hadda cilmi ahaan waxay sheegeen ruux weliba wuxuu leeyahay ur gaara shaksi shaksi lama ur aha ya oo hadda alkilaab alboolisiya yacni eyda loo isticmaalo dembi baadhista loo isticmaalee la tababaray waxay urinayaan qofka marka waxa raayaxadiisii cidda halkan taabatay urtiisay urinayaan markay uriyaan kun qof haddii lagu dhex daro way ka soo saarayaan kaasay marka waxaan yani isdul taagayaan oo ka dulqaylinayaan marka waxaa la garanaya inu isaga ahaa ya eyda xaasatu shami dareenka marka waxa weeye way xoog badan tahay saas aawadeed bay dooneen marka aadamigu inay ka faa'idaystaan meel laami ah oo aan marka wax allo wax ka muuqanaya jirin buu raadka ka raadinayaa sibirka markaas sidaas ah ee eh, simana waxa weeye sibirka weliba lagu badiyey waa ka raadinayaan halkanuu maray saasuu raacay saasuu raacay saasuu raacay ilaa uu qofkii u tago kun qof haddii lagu dhex daro waa ka soo saaraya marka qof walba raaixadiisiiyo urtiisaa ka duwan qofka kale yaa kala duway oo mid walba ur gaara u yeelay indhaha markaa dadkee la kala soocaayo yaa mid walba markaa indho gaara u yeelay ila marka indhaha la sawirayo waxaa looga jeedaa in indhihii waxa weeye la garto qofkan laga soo saaro qofka kale ayaa la doonaya inaanu ku qaldamin baa la rabaa faraha xariijimaha ku sugan labadii isdhalay waa kala duwan yihin labadii walaalaha waa kala duwan yihin isku mid maaha balaa qaadiriina cala an nusawiya banaanah banaanka waxaa la ilaahay u sheegayaa waxay tahay xikmadda ku jirta farahan basamaadka waa sidaa markaa dabeed markaa loo garta inay kala duwan yihiin codadkii dadka kala duwan mid walba wuxuu leeyahy cod gaarah ama walaala ha ahaadaan ama ha isdhalaan isku cod maaha shaksi shaksi lama cod aha iyagoo isku luqo ku hadlaya ba haddana farqi u dhexeeya ay kala duwan yihiin yacni allah baa kala duway wa min aayaatihi khalqu asamaawaati waalardi wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum aayaadka ilaahay lagu aqoonsanayo waxaa ka mid a cirarka iyo dhulka inuu ilaahay abuuray dhulkii waxa weeye saasuu u goglan yahay waa firaash ya cirkiina korkeenna ayuu yahay wax allo wax tiiroo haya ma aragno iminka masjidkan hadduu marka ahaan lahaa sabad oo kaabadahaya aynaan arki lahayn meeshiina saa u ballaadhan tahay qofka soo galaa wuxuu ka baqi lahaa in sabaddu ku soo dhacdo wasabada maxaa aya ya hadday noqon lahayd xataa inuu dee xoogaa ay qalqallooxdana waa ka sii darnaan lahaydba laakiin imka marka la arko kaabado inay hayaan sabadba ha ahaato xagga sare waxa saarane waxaa la garanayaa kaabadahaba hayaa marka waxyaalaha ilaahay inoo sheegay waxaa ka mid a in dadka luqaadkoodu kala duwan yihiin midabbadooduna kala duwan yihiin waikhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum intee af baa lagaga hadlaa adduunyada waa kumaan kun af baa laga hadlaa intaasoo kunoo af baa laga hadlaa ka kaalay marka taa laga yimaado shakhsiyadii luqada ku wada hadlayey codkoodii isku mid maaha marka marka ay hadlaan qofkaa taqaanay codkiisii waad garanaysaa waa hebel ama waa heblaayo kuwii walaalaha guriga ku wada noolaa baa la kala garanaya codadkoodii la kala garanaya marka aayaadka ilahay lagu aqoonsanaya ka midta wa fii kulli shayin lahu aayatu tadullu cala anahu waaxidu sida caalamkan u nidaamsan yahay sida uu yahay waxay caddaynaysaa yani waxa weeye inuu ilaahay jirsiiyo abuuray ayay caddaynaysaa adilada caddaynaysaa waa badan tahay caalamkanna inuu ku yimaado bayjaanis ama markaa waxawa sudfo inuu ku yimaadaa wax dhici kara maaha wax dhici kara ma aha maalan haddii irbado la doonaayo in markaa la qaado oo si tartiiba loo qaado toban irbadood ayaa waxaa loo sameeyey nambaro kow laba saddex afar shan ilaa toban laga gaaday mid walba waa lagu qoray inan yaroo indhala baa loo yeedhay waxaa la yidhi irbadahan qaado siday u kala horreeyaan u kala qaad irbadihi waa isku qaldan yihin haddii laba irbadood la yidhaahdo kala horraanqaad oo kow iyo laba ku kala qoran yihiin ta horraysay horraanqaad bay jaaniska ku beegmayo inuu qaado waxay noqonaysaa mid iyo mid bimacnaa waxaa dhici karta mar inuu qaldamo marna waxaa dhici karta inuu asiibo haddii la yidhaahdo tobanka irbadood irbadda kow ku qorantahay ugu horraan qaad inuu ku beedmaa inuu asiibaa waxay u muqaabil tahay toban goor inuu qaldamo waayo mid waliba fursadda waxay leedahay mar waxaa dhici karta marka uu isidhahdo qaad inuu tii koowaad qaado inuu tii labaad qaado inuu ta tobnaad qaado inuu ta sagaalaad qaado inuu ta sideedaad qaado wahaakada haddii la yidhahdo ta koowaad markaad qaaddo ta labaad waa inaad ku xigsiisaa fursad intee leeg buu markaa ugu beegmi kartaa boqolkii hal mar bay ugu beegmi oo inuu markaa waxa weeye ta koowaad horaan qaado haddana ta labaad u qaadaa waxay muqaabil u tahay mia mara boqol goor oo ta koowaad markay toban yani markaa muqaabil u tahay ta kalena ay muqaabil u tahay dee waxay noqonaysaa waxa weeye dee boqol ka yimaadaan toban toban lagu dhuftay boqol haddii la haddana ta saddexaad waa inaad ku xigsiisaa ta koowaad horraanqaad waa inanka yaraa indhaha la'aa wuxuu dhashay isagoo indhala irbadana nambaraa ku yaalla ta koowaad qaad haddana ta labaad qaad haddana ta saddexaad qaad kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan saasay ugu qoran tahay mid walba irbad kasta waa ku qoran tahay inuu ta koowaad qaado oo ta labaad ku xigsiiyo oo ta saddexaad ku xigsiiyaa fursadda waxay u beegan tahay kun goor ya waayo boqol toban lagu dhuftay waa kun ta afraad ku xigsiya haddii la yidhaahdo waxay u beegan tahay toban kunoo goor inuu ku khata'o iyo mar inuu asiiba isu beegan waayo kun toban lagu dhuftay mid waliba toban buu soo kordhinayaa tii koowaad tobanbaad haysay soo ma tii labaadna waxbay tobanbu isaguna muqaabil u yahay soo ma toban toban lagu dhuftay waa boqol soo maa ka saddexaad markaad gaadho iyaduna tobanbay soo kordhinaysaa toban bay barbar taallaa toban lagu dhuftay markaysaa boqol waa kun ta afraad yani kun lagu dhuftay markaa waxa wayaan yani toban waa toban kun saa u war inuu waxa weeye arqaamta nambarada ku yaalla irbadaha inuu tartiib u qaado ilaa toban laga gaadhaayo waxay muqaabil u tahay toban kun oo malyan cashru milyaaraad toban kun oo malyan waa toban bilyan maaha toban malyan ilaa sagaal baa waxay noqonaysaa hal milyaar bay noqonaysaa xisaabiya mid walba tobanbaad hadha ugu dhufanaysaa markaad saddex maraysay kun weeye markaad afar maraysay waxay noqonaysaa toban kun mar walba siro baa kusii kordhaya markaad shan maraysay waxay noqonaysaa boqol kun markaad waxa weeye lix maraysay waxay noqonaysaa hal malyan marka toddoba maraysa waxay noqonaysaa toban malyan marka siddeed maraysay waxay noqonaysaa boqol malyan marka eh, sagaal aad maraysay waxay noqonaysaa kun malyan waa hal bilyan markaa toban maraysa waxay noqonaysaa toban bilyan cashru milyaaraad hadda toban irbadood oo nambara ku yaaliin tartiibtaa in loo qaado ayaa bayjaaniskeedu wuxuu ku beegan yahay toban bilyan toban kun oo malyan marka lagu khata'o khaaeeday barba taallaa ka warran haddii koob iyo toban laga sii dhigo ya waa boqol bilyan labiyo toban haddii laga sii dhigo maxay noqonaysaa waa kun bilyan ya bal haddii koob iyo labaatan laga dhigo ka warran ya waa cajiib marka waxaa weeye caalamka intan la egi inuu waxawey bejans ku yimaado saasayna u suuragal ahayn masalan waxaad ka soo qaaddaa madbacad baa taallay ka kooban xuruufta markaa meeshaa yaallay ee sanaadiiqdaa ku jiray ama meeshaa yaalay waxay ahaayeen nus milyuun shan boqol oo xaraf ayaa yaalay waraaqana waa yaalleen haza ardiyaa dhacday gariir waxaa ku dhacay xuruuftiibaa waxay ku dhaceen xaashii bay ku dul dhaceen ma rumaysan kartaa gariirkii dhacay iyo shantii boqolee kunee xarafee markaa yaallay madbacadda iyo waraaqihii dhinac yaalay ayaa markaa isgaraacay waxaa soo baxay kitaab shan boqol oo safxadood ah oo dhammaystiran aan xabad khalada lahayn wax dhici kara ma tahay gariir kaa dhacay baa markaa xaashiyihii ay ku soo dhaceen ay ku soo dhaceen xuruuftaasi ku soo dhacday baa waxay noqotay in waxa weeye kitaab yani markaa shan boqoloo bog ka kooban oo waxa weeye arin cilmiya ka warramayo oo ratiban aan xabad khalada lahayn ama wuxuu ka warramaya qasiido dheer oo cajiiba ka warramaya ayaa madbacaddii daabacday gariirkaasaana u sababay wax macquula ma tahay wax dhici kara ma tee la yaab badan xuruufta shanta boqol ee kun gaadhaysaa xaashiyaha inay ku daabacdo kitaab shan boqoloo safxadood gaadhaya ama wax la mida oo xaraf waliba halkii ku beegnaa ku wada dhacay iyo caalamka intan la eg ee aan laga gayoonaynin aynu inagu ka gayoon karin ya ee mid waliba sidiisa u nidaamsan yahay ayaa marka waxa weeye sidiisa marka waxawe sidan ku samaysmay ya oo qarax ku yimi baa marka waxawe sababay nidaamkaasi inuu ka soo baxo qarax marka horeba nidaam kuma dhicin shay aan nidaam marka horeba ku dhicin ama shayga markaa musaadafadu iyo bayjaanisku marka horeba nidaam kuma iman shay aan marka horeba nidaam ku dhicini siduu uga dhashaa wax nidaamsani uga iman karaan uga dhalan karaan waa arin aan macquul ahayn oo aan suuragal ahayn marka su-aasha ku saabsan noocaasi saasay faasid u tahay waxyaalaha ay sheegeenna wax baatila weeye umuuraha marka ay tilmaameen waa shubahaad daciifa marka weeyaan waa shubahaad daciifa weeyaan nimankii marka waxaas dadka u horseeday waxaa dhacday qaarkood inay markii dambe ay arkeen inay waxaanay khaldan tahay qaarna sidii bay markaa ugu sugnaadeen kuwa markii hore arrinkaa calanka u qaaday waxaa ka mida ah nin la odhan jiray antony fallow ninkaasi ilxaadka aad iyo aad allakoodnimada aad iyo aad buu ugu dadaalay buugaag badanna waa ka qoray waxaa la yidhaahdaa ilaa soddon buug waa ka qoray konton sano u doodayey soddon buugna waa ka qoray maqaallo kale uu jaraa'id ku qoray oo uu sidooda u faafiyeyna waa jiraan oo ka dheeraada konton sano markuu u doodaayey dabadeed arrinkii wuxuu la yeeshay galdaloolo wuxuu arkay waxaani inay tahay wax qaldan waxaan u doodaayey wax saxan inay ahay inay qalad tahay ayuu markii dambe arkay wuxuu markii dambe qiray saxdu inay tahay in markaa khaaliq jiro saasuu markii dambe qiray wuxuu qoray markaa buug marka la tarjamo cunwaankiisa la yidhahdo hunaaka ilaah ilaah waa jiraa ilaah waa jiraa buug wuxuu ku dambeeyey markii dambe qiraalka uu qiraayo jiritaanka ilaahay jiro isagoo juhdiga caynkaasa ku bixiyey aad iyo aadna ugu dadaalay waxaasoo buugana ka alifay aakhirkii wuxuu ku dambeeyey qiritaanka u qiraayo jiritaanka ilaahay u qirayo uuna tilmaamayo doodda markaa arrinkaa uu doodaya inay ahayd arrin qalada oo yani hugeedii wax ka badan inuu siiyey sida uu sameeyeyna inay tahay si qaldan waxyaalaha uu buuggaa ku qoray waxaa ka mid a ah inuu idhi lagama maarmaan waxa ah caalamkan ama kownkan inuu bilow leeyahay oo markii hore cadam ka yimi jiritaan la'aan buu ka yimi ee azali ma ahoo weligii ma jirin marka bilow buu leeyahay ilaah baana jirsiiyey mana suuragal aha shay inuu ka yimaadaa min laa shay wax jiraa jiritaan la'aan inuu ka yimaadaa yadaan cidi jir siinin wax dhici kara maaha wuxuu sheegay xataa mulxidiinta qaarkood kuwoodii culammada ahaa qaar ka midii inay qireen buu ka soo naqliyey wuxuu kaloo tilmaamay qodob labaad wuxuu idhi dabeicada caalamkan waxay ku socotaa qawaaniin sugan bay ku socotaa oo aan iskhilkhilaaf lahayn oo isku xidhan wa bidiqa mutanaahiya yaani waxaa weeye aad iyo aad bay siduu isugu xidhan yihiin cajiib u tahay in yar hadday iskhilaafi lahayd oo ama ziyaado ama nuqsaan ama wax la midii ku dhici lahayd ma jireen kownkani mana baaqi noqdeen qodobka saddexaad wuxuu yidhi noloshu waxay ka timi maaddo markii hore aan noolayn aynay noloshu qadiim tahay ma aha qodobka afraad wuxuu yidhi kownkan waxa jira iyo makhluuqaadkan dhammaan waxaa loogu talagalay oo u diyaarsan yahay si ay dadku ugu noolaadaan oo ugu intifaacaan waa yaabe kownku miyuu ogaa inaynu imanayno su-aashaas isweydiinaya inaynu iman doonno miyuu ogaa wuxuu uhi caqligu waa khusuusiyada waxa bini aadamku la gaarka yahay wuxuu idhi caalamkan ilaaha abuuray waa mid keli ah waa mid xikmad badan waa mid cilmi badan waa mid aqoon badan waana mid keli a ah weeye haddana maca kulli asaf ma islaamin oo wuxuu idhi ilaahan qiray maha ka kiristaanku sheegaayo manaha ka yuhuuddu sheegayaan mana aha ka sadaamka diktaatoriga iyo waxa la midkii sheegayaan arrinna waxa qaldan yani islaamka marka laga hadlayo dadka islaamka u abtirsaday in lagu qiimeeyo waa qalad qof islaamkii ka qalloocday oo ka leexday ama waaqaca muslimiinta hadda jira majoorati ahaan iyo gacan sarraynta laga gacan sarreeyo in lagu qiimeeyo ma aha islaamka marka la eegaayo waxaa laga eegaa nusuusta qur'aanka iyo xadiiska nebiga ayaa laga eegaa haddii cid markaa lagu qiyaasayana waxaa lagu qiyaasaa facii hore nebiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam ee islaamka si qumman u qaatay ee ugu dhaqmay ka ummad ahaan iyo siday ahaayeen baa lagu qiimeeya wuu dhintay beri dhoweyd laakiin ma islaamin meelaha qaarkooda lagu qoraayo wuu islaamay waa arrin aan sax ahayn ashyaada uu sheegayaa waa ashyaa yani waxa weeye sax ah ashyaada aynu soo naqlinay waa sax caalamku inuu bidaayo leeyahay oo allah abuuray dee nusuustii adiladuna waa inoo sheegaysa caqligana waa ku garanayna wax fitrada bini aadamka ku abuuran fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah waxyaalaha caddaynaya waxaa ka mid a fitradaa ka mid a oo sharcigaa ka mid a oo caqligaa ka mid a ya marka deliilkii fitradu deliil buu u yahay deliilka caqligu deliil buu u yahay yani jiritaanka ilaahay jiro khalqigana isagu abuuray deliilka xiskuna deliil buu u yahay deliilka sharciga dee ilahay baa inoo sheegay allahu khaaliqu kuli shay وkhلqa kula شhayءi faqadarhu تaqdiira am khuliquu min غayri شhayءin am hm اlkhaaliquun adilo badan baa ku so aroortay daliilka haddii laga eego firada firada waa ku abuurantay jiritaanka ilahay jirooda iminka marka musiibo iyo dhibaata kugu timaado xaggaad u argagaxaysaa dhibaato weyn oo anaad waxba ka qaban karin markay kugu timaado ama khatar aad gasho ama inaad baddii ku qarqoonto aad ku sigato u qayshan lahayd waxaa loo qayshanaya allah faida rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila albari ida hum yushrikuun xataa gaalada marka musiibada weyni ku timaado xagga ilahay bay u qayshan jireen oo u kici jireen ilahay bay u argagixi jireen ilahay bay baryi jireen ya adiladuna waa inoo sheegaysa waxaa u daliila dee caqliga u daliila inuu waaxid yahayna waa ku tusinaya caqligu inuu allah waaxid yahayna waa ku tusinaya antonina waa sheegay caqliga ayaa uu ku gartay waayo dee haddii khaaliqyo kala duwani ay jiri lahaayeen caalamku sidan uma nidaamsanaadeen waa habaysan waa nidaamsan yahay marka nidaamkan waa inuu cid keliya ka imanaya daliil daliil tamaanuc la yidhahdaa jira daliilu tamaanuc waa maxay haddii khaaliqyadu tacadudi lahaayeen oo cidda caalamkan maamulaysee abuurtay cid qura aynay ahaan lahayn ee cid kala duwan ay noqon lahaayeen dee mar walba ismay waafaqeen waxaa dhici kari lahayd marar inay iskhilaafaan hadday iskhilaafaanna saddex mid baa ka suuragala in labadaba siday rabaan ay u suura gasho oo labadaba muraadkoodu fulo inuu labadaba muraadkoodu baaqdo oo fuli waayo inuu labada midnaba muraadkiisa fuli waayo waa daliilu tamaanuc baa la yidhahdaa ina labaduba siday rabeen fulaan ma dhici karto masale mid baa wuxuu doonayaa masalan cala sabiil mihaal inuu waxa weeye e, shay noolaado midna shaygaasi inaan u noolaan buu doonaya ama inuu jiro ama inaan u jirin ayuu kalena doonaya midba baa wuxuu doonaya inuu jiro mid kale wuxuu doonaya inaanu jirin marka labadaba muraadkoodu inuu dhaco oo shaygii mar keliya u wada noqdo xayun mayit waa nool yahay waana dhintay waa jira mana jiro ma dhici kartaa shaygu mar keliya ma noqon karaa mawjuud laa mawjuud jiro aan jirin waa jiraa ma jiro mar keliya waa nool yahay ma noola ya waa saakin waa xasiloon yahay waa mutaxarik waa dhaqdhaqaaqaya mar keliya ma wada noqon karaa maya tanaaqud baa ku suganoo mar keliya saa ma wada noqon karo ima an yakuuna xayan wa ima an yakuuna laa xayan ay mayitan ama waa inuu noqdaa mid nool ama waa inuu noqdaa midaan noolayn mar keliya labada ma wada noqon karo mar keliya ma wada noqon karo mid jira haddana aan jirin waxaa ku sugan jamcun bayna naqiidayn laba shay oo naqiid isku ah in la jamciyo wanaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan ta kale waxaa ku sugan cajzi inuu mid waliba awoodi kari waayey muraadka ka kale inuu baajiyo inuu awoodi kari waayey waalcaajizu laa yakuunu ilaaha ka caajiskaa wax aan awoodayna ma noqdo ilaah ma noqdo labadaba inuu muraadkoodu furi waayo labadaba hadduu muraadkoodu furi waayo marka hore waa rafcu lilnaqiidayni macan labadii naqiida isku liddiga ahaa in labadaba la wada rafciyo meesha laga saaro wey oo la yidhaha xayina maaha maytna maaha inuu labadaba ka wada baxaana ma dhici karto ima an yakuuna xayan wa ima an yakuuna mayitan ama waa inuu noqdaa mid nool ama waa inuu noqdaa mid aan noolayn ee inuu noqdo mid nool haddana noqdo isla markaa midaan noolayn wax dhici kara maaha caqlan wanaqidaani laa yartaficaan waa midda kale waxaa ka dhalanaya inuu mid waliba awoodi waayey muraadkiisii inuu fuliyo iyo siduu rabay ka caajiska ee wax awoodi waayeyna ilaah ma noqdo wejiga saddexaad waxay tahay waa inuu mid muraadkiisu fulo ka kalena muraadkiisu fuli waayo mid siduu rabay inay fusho sida ka kale rabayna ay furi weydo marka ka muraadkiisu furi waayey oo siduu rabay suuro gelin kari waayey waa caajiso waa midaan waxba awoodayno isagu ilahay inuu noqdaa ma dhici karto ka muraadkiisu fulaa markaa ilaah ma اtakhada allahu min waladi wma kana macahu min ilaah ida ladahaba kulu ilaahi bima khalaqa walacala bacduhum cala bacd macnaha noocaasaynu tilmaamayno ilahay baa qur'aanka ku tilmaamay aayad kale allah wuxuu ku yidhi low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata hadduu ku sugnaan lahaa cidharka iyo dhulka aaliho aan allah ahaynay hadday jiri lahaayeen way kharrimi lahaayeen waa fasaadi lahaayeen waa daliilu fasaadkii waxaa lagaga bixi karaa ilaahu inuu waaxid yahay oo keli yahay qul huwa allahu axad ya haddii waxa weye cidda wax maamulaysa ay kala duwanaato maamulkii baa iska hor imanaya waa kharrimayaan maamulkii waa kharibmaya marka allah wuxu uhi ma itakhada allahu min walad ilaahay wax u ma yeelan wamaa kaana macahu min ilaah isaga la jirkiisana ilaah ma ahaan idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walaa cala bacduhum cala bacd markaasba hadduu jiri lahaa ilaah kale hadduu jiri lahaayo allah aan ahayne hadduu jiri lahaa idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaq mid kastaaba wuxuu la tegi lahaa wuxuu abuuray laba mid baa dhici lahayd hadduu midna cirarka abuuri lahaa midna dhulka abuuri lahaa midna badda abuuri lahaa midna markaa berriga abuuri lahaa ya mid habeenka abuuri lahaa midna maalinta abuuri lahaa mid qoraxda abuuri lahaa midna dayaxa abuuri lahaa waxaa dhici lahayd hadday iskhilaafaan laba mid inay yidhahdaan inoo kala sooca oo mid walowba intaad abuurtay qaado kii cirarka abuurayna cirarka ha qaato kii dhulka abuurayna dhulka ha qaato idan ladahaba kullu ilaahin wala calaa bacduhum calaa bacd ama qaarkood baa qaarka kale ka korayn lahaa oo mid baa qaalib noqon lahaa ya ama waxa weeye caalamkii sidaa iskuma nidaamsanadee waa la kala soocan lahaa ama waa isku layn lahaayeenoo mid baa gacan sarrayn lahaa marka la yidhaahdo waddannada awoodda sheegta ay isu hanjabaan bay dadku warwaraan way yidhahdaan talow haddii markaa caalamkan ay isku laayaan waarse iyo naata ay isku laayaan nuclear laysu isticmaalo say noqonaysaa ya aadami inala mida oo intaynu ku dhalanay ku dhashay oo saynu u noolnahay u nool laakiin xoogaa awooda kasbaday ayaa isleyntooda laga warwarayaa ina islaayaan laga warwarayaa bal ka waran markaa meeshay laba ilaah isku laayaan ka warran say noqon lahay ya idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaq walacalaa bacduhum calaa bacd inaan nidaamkaa wax fasahaadi aanu ka iman wax iska hor imaadii aanu ka iman wakhtiyada qaarkood aan markaa waxa weeye in la yidhaahdo waxa weeye dee laydhkii waaba la gooyo xoogaa khilaaf baa dhacay oo qorraxdii lama soo diranoo waxa ay noqotay intay heshiis dhacayo qorrix ma jirayso ya dee fasaad baa ka iman lahaa ama habeenkiiyo maalintii mid xanibi lahaa markaa kiisa xanibi lahaa amaba dee la yskuma layn lahaa amaba la kala soocan lahaa ya fasaad baa ka iman lahaayoo caalamkuma socdeenoo waa kharribi lahaa inaanu marnaba waxyaalahaasi dhicin awoodo yacni markaa korreeyooo ilaahyo isku laayeyna ayna jirin wax la kala socdayna ayna jirin nidaam keligo aan iskhilaafayna ay sidaa ugu socoto waxay caddaynaysaa cidda abuurtay ee maamulaysa inay tahay cid waaxida oo qura inay tahay ka warran haddii la yidhahdo isma khilaafaanoo waxay ku ballameen inay iskhilaafin waxaa la odhanaya taa lafteedaa dacfi ah oo in la yidhahdo waxaynu isku waafaqna mooye wax kaleeyaynay fulin taasi waxay caddaynaysaa mid waliba inuu caajiz yaho awood aanu lahayn sidaas aawadeed ilahay inuu noqdo aanu dhici karin ya halkaana waxaa ku soo arooraya burhaanka la yidhaha burhaan tawaarud ya burhaan tawaarud waa maxay waa in la yidhaahdo yani labaduba makhluuqaadkii waa wada abuureen waana iswaafaqeen dee inay wada abuuraan say u dhici kari lahayn ma markii mid abuuraa kii kalena abuuray miyaa mise mar bay labadu wada abuureen oo isku mar baa abuurku dhacayey ay iskaashanayeen mise muratab bay ahaydoo way kala horreeyeen ya yacani say noqonaysaa haddii la yidhaahdo yacani waxa weeye way wada abuureen oo mar keliyay wada abuureen ma dhici karto waxaa ka dhalanaysaa laba khaaliq makhluuq keliya inay wada jirsiinayaan oo laba khaaliq leeyahay marka waa arrin baatilah oo abuuristii inay mar wada sameeyaan mid dhici karta ma si murataba inay u sameeyaanoo midkood intuu abuuro ka kalena uga dambeeyaana ma dhici karto haddii shaygii la abuuray dib baa loo sii abuuraya ma suuragal ahoo taxsiilu xaasil baa la yidhahdaa wax xaasiloo jira maxaa la jirsiiyaa ma baabu waswasa shaygu isagoo jira miyaa la jirsiiya mise isagaan jirin baa la jirsiiyaa hadduu kii hore abuuray ka dambe abuurista maxalku ku leeyahy maxay tahay ma wax jiruu markaa isaguna laleeyahay wuu abuurayaa shay abuuran lama sii abuuro dee mana dhici karto in la yidhahdo midkoodba inbuu jirsiiyey kaasina inbuu jirsiiyey kaasina inbuu jirsiiyey taa lafteedu waa baailo burhaanu tawaarud burhaan la yidhahdaa ku soo aroorayey laba burhaan baa jiro burhaanu tamaanuc iyo burhaanu atawaarud marka haddii la yidhaha mid waliba qadar buu jirsiiyeyna waxay noqonaysaa qadarka kaasi jirsiiyey qudrada kale kuma tacalluqi karto marka cajzi baa ka imanaya qadarka ka kale jirsiiyeyna qudrada kale kuma tacalluqayso qudrada kan kale kuma tacalluqayso marka mid waliba inaanu isagu wada jirsiin waxay sheegaysaa cajzi marka kullu dalika inay baatil yihiin bay caddaynaysaa halkaa waxaa ka soo baxaya ilaahu waa mid qura khaaliqu waa mid qura mid keliyaana abuuray makhluuqaadkan keligii baa jirsiiyey keligii baa maamulaya qul huwa allahu axad cid la maamulaysaa ma jirto cid la abuurtayna ma jirto arrinka labaadee uu sheegay ah dabeicadu markaa waxay ku socotaa qawaaniin sugan oo aan iskhilaaayn hadday in yar khilaafi lahaydna waa baabi'i lahayd dee adiladaa laynagu sheegay laلshamsu ynbaغii laha an tudrika alqamra wala leylu saabiqu الnahaar wakulluhum fii falakin yasbaxuun inay sidaa khilaaftaan inay dhici karin baa laynoo sheegay arrin ku saabsan noloshu waxay ka abuurantay oo ay ka timi maaddo aan noolayn allah wuxu uhi yukhruju alxaya min almayit arrinka ku saabsan makhluuqaadka waxaa loo abuuray yacni si ay dadku ugu noolaadaan huwa aladii khalaqa lakum ma fi اlardi jamiica wasahara lakum ma fi الsamaawaati wama fi اlardi jamiica minh caqliga khusuusiyada aadamiga inuu yahay waa garanaynaa sidaas aawadeed baa takaaliifta loo saaray walaalayaal mawduucani kolley waa mawduuc ballaadhan caawa si kooban baynu wax uga tilmaannay wuxuu u baahan yahay shubah buu leeyahay iyo shubuhaat wuxuu leeyahay waxyaalo kale oo ku tacalluqa oo badan buu markaa uu leeyahay marka shubahaadkaas in aad iyo aad laysaga jiraana aad bay muhim u tahay marka kolley waxaynu u baahanaynaa jalse kale inaynu markaa waxa weeye xoogaa mawduucaas inaynu kaga sii hadalno ayaynu markaa u baahanaynaa caawana markaa intaynu sheegnay gogoldhig oo inoo sii ahaado si guuda aynu wax uga tilmaannay waxyaalaha markaa hadda caalamka dadka waxa weeye allakoodnimada ku sugani dee waxa weye dad degan ma aha waxa weeye intixaarka iyo isdilista iyo waxyaalahaasi aad iyo aad bay ugu badan tahay yani waxa weeye caqligoodu dadu degan yahi maaha iyagu waxa weeye muslimiintay dee maagaan oo ay leeyihiin waxa weeye dadka aaminsan in waxa weeye ilaahay uu arkaayo oo qalbigooda waxaad ku jira og oo wax kastay sameeyaan uu og waxay ku leeyihiin waa dad caqliga laga asiibay caqliga xaggiisa ya xagga caqliga ayay yihiin dhakhtar bay u baahan yin bay ku leeyihin ya laakiin waxa ay sheegayaan wax jira maaha yani waxa weeye ilaaha khalqigan abuuray waa ilaah cilmi badan oo aqoon badan oo khibrad badan oo xikmad badan waxaana caddaynaysa siduu khalqiga u abuuray siduu u nidaamiyey siduu u ilaaliyey yani waxa weye in yar hadday khafla ka iman lahayd oo uu ka mooganaan lahaa waxa weeye caalamku waa baabi'ilaha waa sirdiyi wayumsiku asamaa an taqac cala alardi ila biidnih cirka ilaahay wuxuu ka hayaa dhulka inay ku soo dhacdo ayuu ilaahay ka hayaa oo idan ilaahay mooye si kale uguma soo dhacayso caalamka isagaa haya isagaa maamulaya isagaa ilaalinaya haddii in yar yani waxa weeye uu dayn lahaa waa fasahaadi lahaa allakoodka qaarkood warkay leeyihiin oo ay tilmaamayaan yani caalamka intuu ilaahay abuuray uu faraha ka qaaday waa arrin marka waxa weye caqliga ka hor imanaya iyo sharciga mid walba caqliga iyo sharciga waa ka hor imanaya waayo dee hadday dhici lahayd in faraha laga qaado caalamkana waa isku baabi'i lahaa dhammaan waa isirdii lahaa waa iska hor iman lahaa yaa kala ilaalinaya yaa nidaaminaya yaa habaynaya yaa maamulaya shay bilaa maamul ku socda miya miyay dhacdaa ma isagaa ismaamulaya ya qoraxdu ma caqli ay isku maamushay leedahay mayadaa marka waxa weeye sidaa yani isu maamulaysa oo dayix isu maamulaya oo habeenku isu maamulaya oo maalintu isu maamulaysa ya oo xidigu isu maamulaya cirku ma isagaa ishaya mise waa la hayaa ilaahay baa haya ilaahay baa maamulaya haddii waxa weeye carshiga iyo kursiga yani adilada laynoogu sheego oo markaa qeybka waxyiga laynooga warramay weeyaane caalamkan oo dhan kiisa kore iyo kiisa hoosaba haddii waxa weye ilaahay aanu hayn lahayn oo maamuli lahayn oo ilaalin lahayn waxa weye waa isku baabi'i lahaa waa isku dumi lahaa ya miyay dhici kartaa shaygu inuu munadam noqdo oo nidaamsanaado uu habaysnaado oo markaa cid nidaaminaysa oo habaynaysa inay jirin dadka markaa allakoodka ah qaar fara badani waa isdilaan taasina waa werwerka iyo walbahaarka iyo waxa haysta markaa weeyi iyagu waxay leeyihin maskaxdayadu waa degan tahay waxaan sacaado iyo xasilooni ka helayaa alla koodnimadan ku jira ay qaarkood yidhaahdaan lakiin wax jira ma raggii marka waxaa weeye alla koodkaa u doodi jiray ee kutubta ka qoray ee aadka ugu dadaalayay dee markaa qaarkood ay ahaayeen dictoorada qaarkood baa isdilay ya qaarkood ayaa isdilay walbahaarka ku sugan bay taasi ka tarjamaysa waxay ka tarjamaysaa yani walbahaarka ku sugan ayay ka tarjamaysa iminka ninkii eh, markii hore turkiga ahaan jiray laakiin masriga markii dambe noqday ee la odhan jiray ismaaciil adham wuxuu ahaa nin markaa waxa weeye eh, aabbihii muslim buu ahaa ciidamadii turkigaanu ka mid ahaa inankiisii wuxuu barbaaray wakhtiyadaas ayuu barbaaray iyadoo aabbihiina ka maqan yahay markii dambe wuxuu ku dembeeyey ilxaad hooyadiina kiristaan inay ahayd baan filaya marka markii aabbihiina ka tegey gurigiina markaa waxa weeye diin kale eh, looga sheegayo waxay noqotay in markaa waxa weeye wax kale ku furmaan akhiiran wuxuu ku dambeeyey inuu mulxid noqdo kutubuu ka qoray aad buu markaa ugu dooday wuxuu qoray kitaab uu bixiyey limaada ana mulxid oo aad iyo aad ugu doodaayo ilxaadka awood badan buu ku bixiyey siduu markaa ilxaadka ugu doodaayay ee alla koodnimadaa markii dambe wuxuu ku dambeeyey inuu isdilo maxaa taa sababay waxa sababay waxa weeye oo albahaarka iyo warwarka qalbigiisa ku jira oo iimaankii markuu waayey ayaa qalbigii wax tabaya dabeedna wuxuu is yidhi noloshan yacni dhibta badan ka takhallusoo dhaaf warqad baanu qoray uu ku caddaynaya uu leeyahay waxaan markaa doonay noloshan inaan markaa waxaa ka takhallusaan doono kuwa a'immada u ahy waa sidaas waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atatka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsaa allah wuxuu inoo sheegayaa cidda dikrigiisa ka jeesata oo qur'aanka ka jeesata waxaa u sugnaatay nolol cidhiidhi ah waa walbahaarka iyo warwarka waa xasilooni la'aanta waa yaqiin la'aanta yani dhibaatadaa weeyi markaa nolol cidhiidhiya u sugnaatay waa sida ilahay u sheegay nolosha cidhiidhigaa bay ku jiraan waxaana u dambaysa aakhirana markaa cadaab baa u dambaya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamana isagoo indhala baa la soo saaraya qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira wuxuu yidhahdaa rabbigay maxaad ii soo saartay anigoo indhala ana ahaan jiray mid indhaqaba dabeed ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa yacnii aayaadkaygii baa ku yimi waad ka indhabeeshay sidaa aayaadkaygii uga indhabeeshaad maantana adigoo indhaala lagu soo saaray marka walaalayaal waa in lagu dadaalaa yaqiinta iyo iimaanka lagu dadaalaa yaqiinta iyo iimaankana waxaa lagu kasbanayaa in shubahaadka laga dheeraado laga fogaado oo dadka shubahaadkaasi markaa ay galeen waa inaan la dhegaysan waxay qorqorayaan waa inaan la akhriyin waa in laga fogaadaa dhallinyaradu waa inayna isku daynin la doodo waa inay ka carartaa fira min almajduumi firaaraka min alasad ruuxa judaamka qaba waxa uga carartaan sidaa libaaxa uga cararaysaan ya judaam wax ka daran bay qabaan ka firdhadoo ka carara waxay qorayaan ha eegina dadka cilmigooda aanu dhisnayaanu la doodin si caalaniya in loola doodana ma aha fitnay noqonaysaa waa in la yska jiraa waa in marka yaqiinta lagu dadaalaa haddii waxa weeye qofkii markaa ishkaalaad ku yimaadaan nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam qofku kama zuulaayo inuu yidhaahdo shaygan yaa abuuray shaygan yaa abuuray ilaa marka dambe shaydaanku ku yidhaahdo yaa ilaahay abuuray heerkaa hadduu gaadho waa inu ruuxu markaa iska joojiyaa oo waxa weeye sida axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam ku soo aroortay waa inuu marka koowaad ka jeestaa qalbigiisa ka xidhaa waxaa ka tuura ilahay baan rumeeyey waa inuu yidhahda aamantu billah sida axaadiista ku soartay xadiiska muslim saxixa ku soo wariyey waa inuu marka qul huwa allahu axad akhriya ku celceliya qalbiga soo xaadiriya qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad isagoo qalbiga soo xaadirinaya waa inuu ku celceliyaa shaydaanka iska naaraa xagga bidix wax u tufaa wasaawistaa iska xidhaa yani si axaadiista ku so arortay waa saas shubahaadka dadka akhrinayana waa in markaa laga fogaadaa la yska ilaaliya aad la ysaga jiraa aad yo aad waa in la ysaga jiraa ilaahay baryada la baryaayo waa in la farabadiyaa nabigu sal allahu aleyh wasalam ilahay buu baryi jiray yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik waatay caaisha tidhi ducooyinkii ugu badnaayee nebigu ku ducaysan jiray waxay ahayd inuu yidhaahdo yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik ka qalbiyada gedgediyow qalbigayga diintaada ku sug wuxuu kaloo nebiga odhan jiray ya musarif alquluub sarif qalbii calaa taacatik qalbiyada leexleexiyow qalbigayga waxaad u leexisaa xagga taacadaada waxaa kaloo xadiis kale ku soo aroortay yaa waliya alislaami wa ahlih masiknii bilislaami xata alqaaka bih ka islaamkiiyo ehelkiisaba yani u weliga ahow u gargaaraha ahow masiknii bilislaami xata alqaaka bih islaamnimada mid haysta iga yeel ilaa aan kugula kulmaayo islaamnimadaas yani sidaa ha ku ducaysto sidaa ha ku ducaysto ducada ilaahay ha badiyo dikriga uu ilaahay xusayo ha badiyo oo dikrigu qalbigu waa ku xasila alaa bidikr illaahi taطma'inu اlquluub qur'aanka akhriskiisa ha la badiyo ha lagu tadaburo ha loo fiirsado ya kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab maqaasida loo soo dejiyey qur'aanka waxaa ka mid ah tadaburka lagu tadaburaayo oo markaa loo fiirsanayo ayaa markaa ka mida ah ujeeddooyinka loo soo dejiyey ayay ka mid tahay marka qur'aanka waa in lagu tadabburaa saaxiibbada xunxun waa in laga fogaadaa oo laga dheeraadaa oo saaxiibbada wanaagsan lagu dadaalaa yani waxa weye lagu daydaa dadkii wanaagsanaa yani waa in lagu daydaa waa in layska ilaaliya laga fogaadaa saaxiibbada xunxun ee shubahaadkaasi ku sugan yihiin almar'u calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil sida nebiga sala allahu alay waslam laga soo wariyey shakhsigu wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii ee ha u fiirsado qofku cidduu la saaxiibayo saaxiib wanaagsan ha yeesho saaxiibbada xunna iska jiro waa in la raacaa dadkii wanaagsanaa siiradoodii waa in la diraaseeyaa wattabic sabiila man anaaba ilay wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada waa in lagu daydaa dadkii wanaagsanaa waa in lagu daydaa waa in layska jiraa dadkaa xunxun waa in aad iyo aad looga fogaadaa wabsaydada waxyaalaha xunxun ee shubahaadka ku jiraan waa in aad laysaga ilaaliya dhallinyarada aad waxaa yani khatar ku ah inay had iyo jeer is yidhahdaan wax walba ogow wax walba eeg wax walba dhegayso waxayna aad ugu celceliyaan kuwaas marka waxaan yani allakoodka ahi war xor noqda xor noqda wax walba dhegihiinna fura yani indhihiinna fura caqligiinna fura wax walba eega wax walba dhegaysta wax walba maqla taasi waa ariiqu dalaal waa waddadii baadida weeyi ilaahay markaa in addoommo loo yahay lagama xoroobaayo harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi waashaytaani waxay ka carareen addoonnimadii loo abuuray maxay ku beddesheen inay shaytaan iyo nafta addoommo u noqdaan ayay markaa ku beddesheen marka cidda marka ahlulbaatilka in laga jeesto laga fogaado ayay adiladu inoo sheegaysaa wqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xata yahuuduu fi xadiiin hayrih aayaadka ilahay wuxuu inoogu sheegayaa in laga jeesto oo laga fogaado ayaa markaa laynoo tilmaamaya marka aad waa in laysaga ilaaliyaa waa in laga dheeraadaa waa in suntooda markaysaa markaa layska ilaaliyaa nebigu wuxuu yidhi man samica bidajaali falyana canhu man samica bidajaali falyana canhu man samica bidajaali falyana'a canhu fawallahi ina arajula layaأtiihi wahuwa yaxsabu anahu mu'min fayatabichu lima yabcaثu bihi min الshubhaat xadiiska imaam axmed iyo abu daawuud ay soo wariyeen lafdigan markaa saddexda goor ku celinayana imaam axmed baa la gaare wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxa dajaal maqlaa ha ka dheeraado ruuxa dajaal maqlaa ha ka dheeraado ruuxa dajaal maqlaa ha ka dheeraado saddex goor buu ku celiyay nebigu sala allahu aleyh wasalam dajaal cawar ka fogaada ilaahay baan ku dhaartay shakhsigu waa u tagaa isagoo isu malaynaya inuu muumin yuhu u tagaa markaasuu raacaa shubahaadka uu sii daynaya daraaddeed buu ku raacaa buu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam culammadu waxay yidhaahdeen cid kastaoo shubahaad u saaxiiba in laga fogaado xadiisku daliil buu yahay xukunkan la amraayo in laga fogaado uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam daja laga fogaado uu amray cillada u sababtii waa maxay cilladu waxa weeyaan waa inuu markaa yahay mid shubahaad u saaxiiba oo shubahaadkiisi farraqaya marka cid kastaoo shubahaad ku sugan yahay oo shubahaad farraqaysa in laga fogaadaa laga qaadanayaa biumuumi lcilla cilladu inay caam tahay daraaddeed waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha lakinaha laa takhribu yani cilladu hadday caammo tahay xukunku wuxuu noqdaa caam hadday cilladu khaaso tahayna xukunku wuxuu noqdaa khaas maadaama cilladu caam taho shubahaad inuu sheegayo ay ahaatay lagu lumi karo cid kastooo shubahaad lagu lumi karo sheegaysaa xukunkaasaa u yaalla in laga dheeraado saas aawadeed dadkaas allakoodka ah shubahaadkii dajaal bay sheegayaan marka waa in laga fogaadaa waa in laga dheeraadaa waa inaan la dhegaysan waa inaan loo dhowaan wabsaydadooda waa inaan la gelin dhagaha waa in laga furaystaa yacni qur'aanka waa in aad loo akhriyaa